bianwaaci nucyaal nucyaalkaasoo min alkhalwati kali noqoshada ka mid ah oo rag iyo dumar ajnebi kale ah inay isla kalin noqdaan wa haadihi alkhalwatu kalin noqoshada oo nin iyo gabarh ajnebi kale ah ay isla kalin noqdaan acdamu waa mid weynan badan khataran xagga qatarta min kayrihaa waxyaalaha kale ka qatarsan tahay wa haadihi alkhalwatu kali noqoshadan oo nin iyo gabar ajnabi kale ah isla kali noqdaan wa haadihi alkhalwatu kali noqoshadanu acdamu waa mid weynan badan khadaran xagga qatarta alif ma anaan gaarin hadda waa kan halkaasaan mara halkaanaan ka bilaaba aniga waqad yatasaahalu inay fududaystaana la arkaa bacdu nisaa'i dumarka gobolka mid ah iyo wa awliyaa'uhunna dadka mas-uulka gaa gabdhaha bianwaaci nuucyaal nuucyaalkoo min alkhalwati kale noqoshada ka mid ah wahiya khalwadana alif khalwatu lmar'ati waa haweentu inay la kali noqoto maca qariibi zawjihaa ninkeeda qof qaraabo la alla jirkiis khalwat alif khalwatulmar'ati haweenaydu inay la kali noqoto maca qariibi zawjihaa ninkeeda qafka qaraabada la ah la jirkiisa iyo wa kashfu wejhihaa wejigeeda inay bannaydo cindahu ninkaas islaameed agtiisa wa haadihi alkhalwatu kali noqoshadaas oo gabadhu la kali noqoto ninkeeda qofka qaraabada la'ah acdamu waa mid weynan badan khataran xagga qatarta min khayrihaa kuwa kalay ka weyn tahay qaala nebiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam iyaakum waddukuula cala annisaa waxaan idinkaga digaa inaad dumarka u gashaan dumarka ajnebiga idinka ah inaad u gashaanaan idinkaga digaa fa qaala rajulu ninaa yidhi ninkoo minal ansaari ansaarta ka mid ah yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow afa ra'ayta alxamwa dumaashiga ka waran gabadha dumaashigeed ma la kali noqon kartaa qaala nabigu wuxuu yidhi alxamud alxamwu dumaashigu almowtu waaba geeri kaasu wa qaala wuxuu yidhi qaaladan waxaa leh muntaqal akhbaarka shiika iska leh majdudiin abulbarakaat cabdusalaam ibn cabdilaahi ibnu teymiya alxaraani kitaabkaa shiika iska leh aa hadalkaas leh wa qaala wuxuu yidhi majdudiin waa macna alxamwi xamwiga macnihiisa yuqaalu waxaa la yidhaha huwa aku zawji waa zawjka walaalkiis waa gabadha zawjkeeda ninka walaalka la-ah kaannahu waxaad moodaa nabiga keliha inuu nacay an yakhluwa bihaa gabadha inuu la kali noqdo qaala alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhi qaala nawowiyu imaam nawowi wuxuu yidhi ittafaqa ahlulcilmi biluqa ittafaqa waxay isku waafaqeen ahlulcilmi biluqa dadka aqoonta u leh luqada carabiga ah calaa ana alaxmaa'a dadka xamyaalkaa aqaaribu zawjilmar'ati haweenayda ninkeeda qaraabadiisa inay yihiin xam marka la yidhaah waa haweenta ninkeeda ninkaas qaraabadiisa saasay culummada luqadu isku waafaqeen ka sida aabbihiis wa camihi sida adeerkiis wa aqiihi sida walaalkiis wabni aqiih ninka walaalkiis wiilkuu dhalay wabni camihi ina adeerkiis iyo wa naxwihim dadka la midkaa ah aan luqada carabigaa xam la yidhaah wa qaala imaam nawowi wuxuu yidhi aydan noqoshee almuraadu laakiin macnaha loola jeedo bihi bilxam xamka macnaha loola jeedo filxadiidi xadiidka aqaaribu zawji waa zawjka qaraabadiisa hayra aabbaa'ihi aan aabbayaalkiis ahayn wa abnaa'ihi wiilashuu dhalayna aan ahayn aabbayaalkiis ma ahan ninka gabadha ninkeeda aabbihiis iyo awowgiis ma ahan hadda waxa loo jeedaa wiilasha uu dhalay ninku oo gabadha sawjkeedu dhalay oo dumar kale u dhaleenna ma aha macnaha hadda loo jeeda maxaa yeelay liannahum kuwaas oo ah gabadha ninkeeda aabbiis awowgiis gabadha ninka qaba wiilashan islaamaha kale u dhaleen maxaarimun kuwaasu maxaarimay u yihiin lisawjati yajuusu waxaa u bannaan lahum kuwaas alkhalwatu bihaa inay la kali noqdaan walaa yuusafuna lagumana tilmaamo ayaga bilmowti qaala imaam nawowi wuxuu yidhi wajarat ilcaadatu caadadu waxay ku dareersatay bitasaahuli fududaysi in la fududaysto ninka qaraabadiisa gabadha inay la kali noqdaan fayaklu lakhu ninka walaalkiisaa la kali noqonaa bimra'ati aqiihi walaalkiis xaaskiisii fashabahahu nabigu wuxuu ku shabahay bilmowti dhimasho wa huwa ninka walaalkiis owlaa asagaa ku habboonaasho badan bilmanci diidid intahaa waa dhammaaday warkii xaafid oo uu ka soo raray imaam nawowi wa qaala shawkaaniyu shawkaani wuxuu yidhi raximahullah qowluhu nebiga qowlkiisa uu yidhi alxamu almowt ey alkhawfu cabsida laga baqaa minhu ninka qaraabadiisa akaru cabsidaasaa ka badan min kayrihi dadka kale oo qayrkiisa kamaa ana alkhawfa sida cabsida laga baqo min almowti geeri laga baqo akaru uu uga badan yahay min alkhawfi cabsida laga baqo min kayrihi kayri lmowt mowtka qayrkiis intahaa waa dhammaaday warkii shawkaanina fattaqillaah ilaahay ka baq gabar yahay fattaqillaah ilaahay ka baq ayatuhalmuslimatu gabadha muslimadda ahay walaa tatasaahali ha fududaysan fii haada alamri arrinkan wain tasaahala haba fududaysto bihi arrinka annaasu dadku haba fududaysteen maxaa yeelay lianna alcibrata shayga la tixgelina bixukmi sharci waa xukunka sharcigaa laa bicaadati nnaasi dadka dhaqankooda maaha waxaa la tixgelinaa ba tatasaahalu bacdi nisaa dumarka gabal waa inay fudaystaan iyo wa wliyaauhunna dumarkaas ragga mas-uulka ka ah birukuubi lmar'ati haweenaydu inay fuusho waxdaha keligeed xaalo ay tahay fi sayaarati baabuur maca saa'iqin darawalla jirkiis darawalkaasoo hayri maxramin lahaa aan gabadha maxram u ahayn gabadhu darawal aan maxram u ahayn inay keligeed gaari iskala korto taasaa ka mid ah waxyaalaha dumarka gabal fudaystaan maca anna daalika ayadoo gaari isla koriddu khalwatun khaali noqosho ay tahay muxaramatun la xaaraamtinimeeyey waa arin aad u khatara iyadaaba ka daran guryaha sababtoa ah gaari keligeed markuu ku qaato baadiyaha iyo duurku la aadi karaa ayadoo raalli ah ayadoon raalli ahayna waa afduubo karaa marka asagaaba ka daranba gurika laysla galo qaala sheekh maxamed ibnu ibraahim wuxuu yidhi aala sheekh mufti bilaadi sacuudiya raximahu llah waa sheikii ibnu baas wuxuu yidhi walana hadda lam yabqa ma harin shakun wax shaki ah fii anna rukuuba almar'ati haweenayda fuuliddeeda ama haweentu inay korto haweenta alajnabiyati oo ajnebiga ka a ah darawalka maca saaxibi sayaara qofka gaariga wada la jirkiisa inay la korto munfaridatan xaal ay keligee tahay biduuni maxramin maxram la-aantiisna ay korto maxramkaasoo yuraafiquhaa la rafiiqaya munkarun inuu munkar yahay markaan shaki kuma jiro munkarkaasoo daahirun iska muuqda wa fiihi gaari isla koridda oo gabadhii ay gaari fuusho darawal ajnebi ka ah uu wado cid kalena aysan saarnayn wa fiihi arrinkaas waxaa ku sugan ciddatu mafaasida dhowr fasaada ku sugan laa yustahaanu mafaasidaasoo laa yustahaanu aan la fudaysan karin bihaa mafaasida sawaaun waxaa isku mid ah kaanat ilmar'atu haweenaydu inay tahay khafratan mid aan ragga la hadlin ow barasatan ama mid ragga la hadasha waa isku mid dumarka qaar waxa weeyaan ragga waa la hadlaanoo barasaa la yidhaha waa dumarka la hadla ayagoo dumar cafiifaad ah oo dhowrsan haddana ragga way la hadlaan kuwana maba la hadlaanba ah, maba la hadlaan labadooda midna uma bannaana nin ajnabi ka ah inay gaari la korto warajulu ninka alladii ninka yardaa raaliga ku ah bihaadihil bihaadaa waladii ninka alladii ninka yardaa raalli uga ah bihaadaa xaaskiisii in nin ajnabiyu gaari ku qaado limaxaarimihi maxaarimtiisii raalli ninka uga ah maahan xaaskii kaliya gabdhihii uu dhalay dara waa lagu soo diraa soo qaad gabadhaas jaamacadda iga soo qaad iskoolka ka soo qaad waa keligiis keligiisuu gaariga wadaa ajnabiyuu ka yahay ninka uga raalligaa ah ee ama xaaskiisii ama gabdhihii uu dhalay ama walaalihiis u diraya nin ajnabi ka ah raalli uga ah waxaas ku qanacsan daciifu diin waa qof diintiisu daciif tahay naaqisu rujuula raganimadiisuna dhiman tahay qaliilulkhiira qiiradiisuna ay yar tahay calaa maxaarimi maxaarimtiisa uu qiiroona waqad qaala nabiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa khalaa rajulun nin lama kalin noqon bimra'atin haweeney ilaa kaana shaydaanu shaydaanku wuxuu noqday aalian waa kan saddex ku ah haddii sideedaba nin gabar ajnabi ka ah uu la kalin noqdo shaydaanaa saddex ku ah shaydaan aa saddex ku ah marka meel musiiba ka dhacday meel shaydaan saddex ku yahay wa rukuubuhaa gabadhu inay korto gaariga macahu wa rukuubuhaa gabadha koriddeeda macahu darawalka la jirkiisa ay korto fi sayaarati baabuurka ablaqu taasaa ka xeel dheer min alkhalwati la kali noqosho bihaa gabadha uu kula kali noqdo fii beytin guri iyo wanaxwi wixii la mid ah liannahu darawalka yatamakanu wuxuu makansanaa oo u suurtagal ah min adahaabi bihaa gabadha inuu la aado wato xayu yashaau meel alla meeshuu doono oo minalbeledi magaalada ka mid ah ow khaarijilbaladi ama magaalada bannaankeeda oo ka baxsan bawcan uu ku wato ayadoo raalli ahaansho bawcan adeecid uu ku wato adeeciddaasoo minhaa gabadha xaggeeda ka ahaaday oo kurhan ama ayadoo nacayda oo aan raalli ahayn u afduubtaba ow kurhan ama kahasho uu ku wato iyo ayadoon raalli ahayn wayataratabu waxaa ka dhalanaa calaa daalika la kali noqoshada ay gaari kula kali noqoneen min almafaasidi xagga mafaasida waxaa ka dhalanaa acdamu maa shay ka weyn acdamu maa shay wax ka weyn acdamu maa shay wax ka weyn yataratabu ka dhalanaa cala alkhalwati la kali noqosho almujaradati oo keligeed ah inay guri iskula kali noqdaan wixii ka dhalalahaa wax ka darana ka dhalana wayataratabu waxaa ka dhalanaa calaa daalika gaari inay isla koraan min almafaasidi xagga mafaasida waxaa ka dhalanaa acdamu maa shay wax ka weyn yataratabu ka dhalanaa cala alkhalwati kali noqosho khalwo almujaradati oo gaari laga dhartiray intaa waa dhammaaday warkii sheekh moxamed ibnu ibraahim alasha walaabudda waa laga maarmaan an yakuuna shaksu qofku inuu noqdo alladii qofka tazuulu ay ku suuraydo bihi qofka alkhalwatu kale noqoshada kabiiran qof weyn waxaa laydhi nin iyoiyo gabar ajnebi kale ah yaysan isla qaali noqon waa in qof saddexaad jiro qofka saddexaad oo markuu joogo la leeyahay meeshaas khalwa kama dhicin qof weyn waa inuu yihi oo wax garanaya ee cunug yaroy dhashay hadday hore iskaga wadato waxba maahan kaas qof weynoo laga xishoonaa waa inuu yihi oo aysan dhici karin xumaan in agtiisa lagu maleego walaabudda waa lagama maarmaan an yakuuna shaksu qofkii inuu noqdo alladii qofka tazuulu bihi ay ku suulaydo alkhalwatu kale noqoshada kabiiran qof weyn falaa yakfii kuma filna wujuudu tifli caruur in la helo wamaa shayga tadunnuhu ay malaynayaan bacdu nisaa'i dumarka gobol ka mida wamaa shayga tadunnuhu ay malaynayaan bacdu nisaa'i dumarka gobol ka mid a annahaa dumarkaas idastasxabad hadday wadato macahaa la jirkeeda diflan saqiir zaalad inay suulaydo alkhalwatu kali noqoshadii dannun waa male malahaasoo khaadi'un gafsan waa malo gafsan qaala alimaamu nawowiyu imaamu nawowi wuxuu uhi raximahullah wa amaa idaa khala alajnabiyu ninka ajnebigaa ah hadduu la kali noqdo biljnabiyati gabar ajnebi uu ka yahay min gayri haaliin qof saddexeeya ayadousan jirin macahumaa labadooda fa huwa isla kale noqoshadu xaraamun waa xaaraan biitifaaqi alculamaa culummada muslimiintao dhan waa ku ijmaaceen culummada muslimiintao dhan waxay ku itifaaqeen gabar iyo nin ajnebi ka ah inay isla kali noqdaan inay xaaraan tahay wakadaa sidoo kale waxaa ah uu yidhi imaam nawowi raximahullah wakadaa sidoo kale waxaa ah low kaana hadduu ahaado macahumaa gabadha iyo ninka ajnabiga kala alla jirkooda man qof laa yustaxyaa minhu aan laga xishoonayn qof aan laga xishoonayn lisiqarihi yaraantiisa laa tazuulu ku suuli mayduu yidhi imaam nawowi laa tazuulu ku suuli maydo bihi qofka aan laga xishoonaynoo yar alkhalwatu kale noqoshadii almuxaramatu la xaaraamtinimeeyey jiim tatasaahalu waxay fududaysataan tatasaahalu waxay fududaystaan bacdu nisaa'i dumarka gabalkood iyo wa wliyaa'uhunna dumarkaas ragga mas-uulka ka ah waxay fududaystaan bidukhuuli lmar'a haweenaydu inay u gasho cala tabiibi dhakhtarka ad waxaa loo fududaystaa dhaqtarka gabarh keligeeda dalq inay u tiraahdo dhaqtarku waa nin gabadhuna waa dumar waa xaaraan qacna mana bannaano xaaraan qacana wey waa in gabadha ninkeedii la socda ama maxramkeedii oo u ula galaa haddii la waayo gabdhaha qaraabadeeda waa inay la socdaan waa inay la socdaan haddii la waayo wax kale midda kalkaalisana gabadha kalkaalisada iyo dhakhtarka waa inay wada joogaan arintiina aan dib loo dhigi karin laakiin dalab nin islaami ajnabi ah ama dhakhtarka iyo kalkaalisadu ay xafiiska isla fadhiyaan qolka labadoo kaliya iskula fadhiya ah, dad u soo gashaba labadoodaa fadhiya labadoodu islama dhalan mana isdhalin ajnabikan shaqaa isku keentay waa xaaraan qaca ah, xaaraan qacna wey shaydaana saddex ku ah saddexaa fadhida adugu labaad ujeedaa ka kale nabigaa sheegay muminiintu waa rumaysan yihin wix alla wixii aan loo jeedin ilaah iyo rasuul sheegaan waa rumeeyaan muminiintu wاladiina yuminuuna biاlgayb muminiintu sidoodaba sifada ay dadka kale uga duwan yihiin wixii ilaah iyo rasuul sheegaan waa rumaysta gaaladuna waxay yihiin wixii ilaah iyo rasuul sheegaan ma yeelaan itusa yidhahdaan ama itaabsi ah, marka adu waxaad u jeedaa dhakhtarkan iyo dhakhtaraddan isla fadhiya ama dhakhtarkan iyo gabadhan kalkaalisadaahe saddexaa meesha joogta Ah, laba insiya iyo xabad jinni ah oo shaydaan saddexdaasaa meesha joogtaa nabigu noo sheegay sala allahu calayh wasalam waa xaaraan qadcana ma banaana tatasaahalu waa fududaystaan bacdu nisaa'i dumarka gebelkood iyo wa wliyaauhunne dumarkaas dadka mas-uulka ka ah bidukhuuli marati haweenaydu inay u soo gasho calaa dabiibi dhakhtarka bixujatin ayagoo sheegana annahaa haweenaydu bixaajatin inay u baahan tahay ila alcilaaji daweyn wa haadaa camalkaasu munkarun waa munkar munkarkoo cadiimun weynan badan wa khatarun waa qatar qatartoo kabiiru weynan badan laa yajuusu ma bannaana iqraaruhu arrinkaas in la sugo iyo wasukuutu calayhi in lagu aamuso xaaraan qacan wey mana bannaana qaala sheekh moxamed ibnu ibraahim wuxuu yidhi raximahullah wacalaa kulli xaalin si kastaba ha ahaatee falkhalwatu in lala kali noqdo bilmar'ati alajnabiya haweenay ajnabikaa ah muxaramatu waa mid la xaaraantinimeeyey sharcan culummadii muslimiintuna ku ijmaaceen nabi maxamedaa sidaas sheegay sala allahu calayh wasalam walow litabiibi dhakhtarba ha ahaatuy alladii dhakhtarka yucaalijuha daweyna dhakhaatiirtu xuduudda waa inay ilaaliyaan maahan sida ay leeyihiin qaar wax ma garataa oo le meeshuu cisbitaal weeye xuduud male sheekh xuduud ma leh ah, ilaa hana geyn meelaan xuduud lahayn qof muslim ah xuduuduu leeyahay tilka xuduudullah ah, waa in xuduudda alle la ilaaliya ah, waman yacsi allaha warasuulah wayatacadda xuduuda yudkilu naaran khaalidan fiiha qofka ilaah rasuul caasiya oo xuduuda ka gudba ilahay naaruu gelina oo sharafta ka qaada oo ihaanayda qofka muslimka meel alla meeshuu joogo itaqilaaha xayumaa kunta meel alla meeshaa joogto ilahay ugaba meel aan xuduud lahayno ma jirto meel aan kama hadlayno qof naftu dhibaydo oo xaalad daruuri ah oo daari ah oo aan waxba laga gaari karin gaariyaa rogmaday waxa weya dhakhtaraa u yimid waa inuu wax ka qabto wax ka qaban karo qof dumaro halkaas rafaydu ah xaalado gaarah wey taas laakiin gabar socota oo dhaktar loo geynayo ma la ogolo ma la ogolo taas marka sheikuu wuxuu uhi walow liabiibi dhakhtarfa ha ahaado ninka la kali noqona lama ogola xataa dhakhtara ha ahaado alladii dhakhtarka yucaalijua dawaynaa lixadiid waxaa u deliila inaan la ogolayn xadiidkii nebi moxamed uu yidhi ma khalaa rajulun nin lama kali noqdo bimraatin haweeney ilaa kaana shaydaanu shaydaana wuxuu noqdaa aaliahuma midka saddex ku ah falaa budda waa lagama maarmaan min xuduuri axadin qof inuu yimaado kala qayb galo min xuduuri axadin qof inuu joogaa waa lagama maarmaan ma aha gabadha la jirkeeda sawaaun waxaa isku mid ah kaana qofkaas inuu noqdo zawjaha ninkeedii ow axadda maxaarimihaa ama maxaarimteedii mid ka mid ah maxaarimta arrijaali raggaa fain lam yatahaya hadduusan u diyaarsanayn oo ninkeediina aysan heli karin nin maxaarimteediina aysan heli karin falow min aqaaribiha qaraabadeedaba qofku ha ka mid noqdo qaraabada annisaa dumarka gabar qaraabadeeda ha wadato gabaray dhashay gabar walaasheeda gabar ha wadato qaraabadeeda fain lam yuujad haddaan la helin axadun qofna ah, qof haddaan la helin qofkoo mimaakii qofkoo miman dad ka mid ah dukira la sheegay wa kaana almaradu xanuunkuna uu yahay khataran mid qatar ah laa yumkin uusan suurtagal ahayn taakhiiru in dib loo dhigo haddii dib loo dhigi karo diba loo dhiga oysan darnayn laakiin hadduu xanuunku qatar yahay oo aan dib loo dhigi karin falaa aqalla wax ka yar ma jirto oo la saamaxayo falaa aqalla wax ka yar ma jiraan min xuduuri min xuduuri mumrida kalkaalisadu inay joogto oo ay dhaktarka la joogto gabar kalkaalisa iyo wa naxwihaa wixii lamidahoo gabar kala gabar kale tafaadiyan si looga fakado min alkhalwati kali noqoshadii kali noqoshadii almanhiyi canhaa la yska reebay intaa waa dhammaaday warkii sheekh maxamed ibraahim alasheekh wakadaa sidoo kale laa yajuusu ma banaana khalwatu abiibi dhakhtarku inuu la kali noqdo bilmar'ati اlajnabiyati haweenay ajnabi ka a ah minhu asaga dhakhtarka asaga laftirkiisa xalaal uma ahan inuu la kali noqdo haweenay ajnabi ka ah saas ku shaqaystana xaaraan wey wuxuu cunaya sawaaun waa isku mid haweenta uu la kali noqonaa inay noqoto dabiibatan dhakhtara zamiilatan lahu asaga saaxiibadiisa dhakhtarad kalay wada shaqeeyaan oo ay qolka wada fadhiyaan inay noqoto ow mumarida ama kalkaaliso ay noqoto ma bannaana sidoo kale waxaan bannaanayn walaa yajuusu soo qadana ma bannaana khalwatulmudaris midka darsiga dhigaya inuu la kalin noqdo mudariska alkafiifi oo indhahala ow kayrihi ama kayrkiis bidaalibati gabar daalibad ah gabar ardayad ah nin ajnabiya lama kalin noqon karo xataa indhool haduuya xataa indhool haduuya maxaa y nabigu indhool iyo indhoollaan ma kala qaadin kafiifku waa qofka indhoolkaa ah. alkafiif adariir ah, nabigu ma kala qaadin nin iyo gabar hadday kali noqdaan shaydaana saddex ku ah saasuu yihi nabigu sal اlahu alيه wasalam walaa khalwat lmar'a diyaaradaha gabar iyo wiila mar marka wada shaqayna maray meel isla gelayaan qol ma banaana waa xaaraan ah, waa xaaraan qadcana ma banaana gabadha ka shaqaynayda diyaaradda waxa weyan ayaga hadda agarkooda waaba iska fadsaasan yihiin waa dumar iska caariyaad ah intooda badan uma asturna marka haddana sidaasay tahay alla ka baqa waa in la yidhaha un loo sheego ah, alla ka baqay khaasatan wixii muslim ah markaasuu wuxuu yidhi walaa khalwaatulmar'a haweenaydu inay la kali noqotaa ma bannaana haweenta almudiifa ee dadka marti qaadayda bidaa'irati diyaaradda shimbirta hawada maraysa diyaaraddaas gabadha dadka marti qaadayda cuntada siisiinayda gabadhaasu inay la kali noqotaa ma bannaana maca rajulin ajnabiyin nin ajnabi ka ah ma u bannaana wa haadihi lumuuru arimahan qad tasaahala waa fudaysteen wa haadihi lumuur arrimahan wax soo hadal qaadaa iyo wax ku dhaqmaa waa dad yaroo alla u naxariistay laakiin waxaad ogaataa jannada yaa gala kunkii hal qofaa gala waana inta xuduudda alle ilaalida kunka qof qofaa jannada gala dadka xuduudda adduunka ilaaliyaana sidaas meel kastoo tagto wax waxaan ka hadlaa iyo gabaar ajnabi kale ah iyo nin ajnabi kale yaysan meel isla gelin waa yaryihiin gacanta laysku dhegan yaho laisla cayaaraho layska sheekaysanaho qolkii la rabaa layska dhex fadhiyaho waxa weeyaan xuduud wax ilaalaya waxaa taas dareentaa dadka badankoodu waa baadiyeysanyihin ah. wain tudic akara man fi lardi yudiluuka haddaa dadka in sida intooda badnaafado jidka alle kaa luminaya dadka badankooda xuduudda alle ma ilaaliyaan badnaantuna wax kuu tarimi dii aakhire lagu yidhaha sagaal boqol sagaashan iyo sagaal qof naarta la aad maxay kuu gasho adig waxba kuuma gasho waxa wax kuu galaa waa in lafahaagu naar ka badbaadaan marka dadku dhankay u badan yihiin lama fiiriyo waqad tasaahala waa fuudaysteen fiihaa khalwada annaasu dadka bismi alxadaarati ilbaxnimo magaceed ah, waa laga ilbaxay waxaad sheegayda waa laga tegey waaas dad kala xirxiran iyo waxaas waa horay ahaayeen waa laga tegey ah, ilbaxnimada azaa'ifati oo dhalanteedkaa iyo wa taqliidi ku dayasho lagu dayanaa gaalada taqliid alacma indhala alacmaa indhala lilkufaari gaalada lagu dayana macnaha taqliid acmaa macnaheedu waxay tahay ayadoon la firayn waxaan gaalada ma laga qaadan kara mise lagama qaadan karo waxa rabaa wixii layska miisaamo oo wixii diin ku saabsanna laga haro iyo dhaqan wixii maade maxdiya ah ee aan wadan darar diiniyana laga qaato laakiin haddii wax walba sida tae loo laqo gaaladu waxay keenaydo ee xaakaa haraya qof asagii waxa weya ilaahi ku fallaagoobay haddaad ku faraq xidhato aduguna fallaagadaad ka midta fallaagadaasad ka midta iyo weli cadamilmubaalaati u aabayeelid la'aan iyo weli cadamilmubaalaati u aabadye u aabadyeelid la'aan u aabidyeelid la'aan macnaha loo aabayeeli maa weeye bilaxkaami axkaamta axkaamtii asharciyati sharciga loo nisbeeyey falaa xawla xeelad melihin aan sharta iyo fasaadka uga wareegsanno walaa quwata awood malihin aan daacada kula dhegno ilaa bilaahi ilaa bicawni illaah ilaahay kaalmadiisaun maahane allaha alcaliyi saraynta badan allaha alcadiim weynanka badan walaa tajuusu ma bannaana khalwatu rajuli nin inuu la kali noqdo bilkhaadimati gabadha guriga ka shaqayda waxyaalaha adduunka dhibaatada badan ku haya waxaa ka mid ah dumarkii markii guryihii laga saaray oo loo saaray oo layidhi baarlamaanka aada oo la layidhi wasaaradaha ka shaqeeya oo la layidhi ragga garabka ku qabta guryihii shaqaa laga rabaa ragaa marka shaqaalaha la qorto ah, ama gabar shaqaalaha la qorto nin haddii la qoro gabadhi guriga markay timaado ninkii shaqaalaha iyada isla joogo waana nin islaameed haddii gabar shaqaalaha la keenana ninkii guriga lahaa iyo gabadhii nebigeeda isla joogo meeshaasaa musiibo ka dhacdo meeshaasaa musiibo badan ka dhaca walaa tajuusu ma banaana khalwatu rajuli khalwatu rajuli ninka inuu la kali noqdo bilkhaadimati gabadha oo shaqaalaha allatii gabadhaasoo taqdimu ka shaqaynayda fii beyti gurigiisa walaa khalwatu lmar'ati haweenaydu inay la kali noqotaana uma bannaana haweentaasoo saaxibatilbeyti oo guriga iskale bilkhaadimi ninka shaqaalaha wa mushkilatu khadam shaqaalaha ama qaadumiinta mushkiladoodu mushkilatun waa mushkilad mushkiladoo khadiiratun khatar ah mushkiladaasoo ubtuliya bihaa lagu imtixaanay kaiirun in badan min annaasi dadka ka mida fii haada zamaani waqtigan aan joogno maxaa keenay mushkiladaas bisababi shiqaari nisaa dumarka mashquulidda ay ku mashquuleen sababteed bidiraasaad jaamacaday dhigata gabadhii reeray leedahay caruuray leedahay gurigii markaa nin shaqaalaha la keena ama gabar shaqaalaha gabadhii waxa weeyaan bannaankay ka shaqayda waa in ay gabadhiya un um ama bannaanka ka shaqayda amase wax ka barasho u aada oo macnaha bannaanka waxaan ula jeednaa guriga bannaankiisa taas weeya bisababi shiqaali nisaa dumarka mashquulidooda sababtood bidiraasaat waxbarasho ay ku mashquuleen iyo wal acmaali in laga shaqeeyo khaarij albuyuuq guryaha meelo ka baxsan wadaalika arrinkaasu mimaa shay ayuu ka mid yahay yuujibu ku waajibinaa calalmu'miniina ragga ilaahay rumaysan walmu'minaati gabdhaha ilaahay rumaysan shiddat alxadar digtooni adag digtooni adag iyo wa camalal ixtiyaadaad dadaalyaal in la sameeyo dadaal lagu dadaalaa inaan nin iyo gabar ajnabi kale ah isla khaali noqon waa in aad loogu dadaalo ixtiyaadaadka allaasimati laga maarmaanka wa anlaa yatajaawaruu wa anlaa yatajaaruu dheh wa anlaa yatajaaruu waa inaysan la socon ragga mu'miniinta iyo gabdhaha mu'minaadka maca alcaadaati dhaqamada asayi'ati xun dhaqamada xunxun waa inaysan dhinac ka raacin ee ay dadaalaan ixtiyaad sameeyaan inaysan khalwa dhicin tatima dhammaystirid kitaabkii oo gebangaboobay uu markaa soo qatimaa yaxrumu waxaa xaaraan ka ah cala almar'ati haweenayda an tusaafixa inay gacan qaaddo rajulan nin ninkoo laysa min maxaarimihaa aan ka mid ahayn maxaarimteeda waxaa haweenayda xaaraan ka ah inay gacan qaaddo oy salaanto gacanta ku salaanto nin aan maxaarimteeda ahayn qaala sheekh wuxuu uhi cabdulcasiis ibnu cabdillaah ibni baas alra'iis alcaam ra'iiskii guud liidaaraati albuxuuh alcilmiya waliftaa'i wadacwati walirshaad maamulada buxuufta cilmiga iyo fadwada iyo dacwada iyo hanuuninta ra'iiskoodii wuxuu yidhi la tajuusu ma bannaana musaafaxatu nisaa dumarku inay gacan qaadaan hayraاlmaxaarimi ragga aan maxaarimta u ahayn muطlaqan ayadoon la kala qaadayn dumarkao dhan waa ka xaaraan sawaaءan waxaa isku mid ah kunna dumarku inay noqdaan shabaabaatin gabdho dhallinyaraa am cajaa'isa ama hooyooyin duqoobay labadaba waa ka xaaraan wa sawaaءan waxaa isku mid ah kaana almusaafixu ninka salaamayo gacan qaadaa inuu yahay shaaban nin dhallinyaraa aw shaykhan duq kabiiran weyn limaa shay dartiisaana loo xarimay fii daalika isgacanqaadidda ku sugan oo min khatari alfitnati fitnada khatarteeda ah fitnadaasoo likulli mid kasta u sugnaato minhumaa ninka iyo gabadha ka mid ah waqad saxa waxaa ka ansaxay can rasuulillaah rasuulka ilaahay sala allahu calayh wasalam annahu rasuulku qaala inuu yidhi inii aniga laa usaafixu nisaa dumarka ma gacan qaado aniga dumarka ma gacan qaado annagana waajib waxaa nagu ayna nebi maxamed raacno sala allahu calay wasalam waajibay nagu ta waa xadii haabita tirmidi iyo qayrkiisa wariyeen nasaa-i ibn maaja iyo axmed wa qaalat caaisha waxay tihi radia allaahu canhaa maa masad ma taaban yaddu rasuulillaah rasuulka ilaahay gacantiisa sal اlahu calayh wasalam yadda mra'atin haweeney ajnabika gacanteed laga hadla ajnabina waa gabar oo la ishtihay kara laga hadla gabar yar gacanta nabiga ku dhegta gabar yaro caruuro yar oo saqiir ah taas dhib ma ee waxaa laga hadlaya gabar la ishtihay karo ama la damaaci karo weligiis nabiga sal اlahu alay waslm ma taaban maa kaana nabigu ma ahayn yubaayicuhuna dumarka beeca mid la gala ilaa bilkalaami hadal maahane markuu beecada ka qaada fiiri beecadiiyo masalo weyn ah oo rag iyo dumarba laga rabo afku dumarka uga qaadi jira raggana gacanta uga qaadi jira xaaladaasay bannaanaan hadday xaalad bannaanaanaydo nin sida nabigu isku huba isku hubaana weliba ma jiro nin lamiduhu ma jiro nabiga waa la hubaa inuusan xaaraan ku dhacayn waa la hubaa waa macsuum asagu asagoo sidaas ah marna ma yeelin weliba xaaladii loo baahnaa ma yeelin taas maxay marka annagaa waxaa ilaahay noo jidayne dariiqii aan mari lahayn inaan nabigeenna ku dayanno sal allahu calay wasalam oo annaan dumarka islaameed gacan qaadin xadiiska bukhaariiyo muslima wariye walaa farqa wax farqiyo uma dhexeeyo bayna ragga gabalaa marka dumarka ajnabigaha ay gacanta mara yar iska xijina ii waran waa rona ku dhega ee gacanta shadeeda waxa waa laga dareemaya ogow Ah, gacanta shadeeda wa waa laga marada shadeedaan raba marada shadeeda wax waa laga dareema maya ma iska da balaayadaas ka shaqayn ah, balo waa laga fogaadaa taabashada nabigu zinu ku tilmaamay soo maaha ma zina mara layska xijiyaa maya maya maya walaa farqa wax farqiga uma dhexeeyu yidhi ibnu baas bayna kownihaa inay tahay gabadhu tusaafixu mid ku gacan qaadayda bixaa'ilin ayadoo teed u dhaxeeyo aw bikayri xaailin ama iyadoon teed u dhaxayn licumuumi اadila waxaana saas u leenahay adiladu ma kala qaadin waxayna tahay dariiqada saxdaa ah, wixii ilaahi iyo rasuul ay caam ka dhigaan caama laga dhiga lama kala qaado wixii ilaahi iyo rasuul kala qaadaana layskuma duwo ee waa la kala qaada mutaabaca saxa marka soo baxayda wixii sharcigu ilaaqa waa la ilaaqa wuxuu qaydana waa la qaydaa wixii uu kala farqiyo waa la kala farqiyaa wuxuu isi saaro uusan kala farin lama kala farqiyo marka waxaad noqonaydaa qof toos shareecada ugu hogaansan oo marna aan hawadiisa ku socon saasaad noqone laakiin wixii sharcigu camiimay haddaad kala qaado marka sharcigii toos ulama socotid walaa fara waxaan farqi u dhaxayn bayna kowniha gabadhu inay tahay tusaafixu ninka inay ku gacan qaado bixaa'ilin ayadoo wax u dhaxeeyaan ow biqayri xaa'ilin ayadoon wax u dhaxayn licumuumi اladila adilada cumuumkeedaa tuse iyo walisadi daraa'ici wadooyinka in layska xidho wadooyinka oo qofka xaaraanta gaadhsiina waa la xidhaa albaabkaas wadooyinka almufdiyati gaadhsiinaya ilى alfitnati fitnada intaa waa dhammaaday warka ibnu baas qaala sheekh moxamed اlamiin ashinqiidi wuxuu yidhi cilmi badanihii raximahu اllah iclam ogow annahu shaaniye laa yajuusu uma bannaana lirajuli ninka ninka aljnabiy oo ajnabiga ah an yusaafixa inuu gacan qaado imra'atan haweeney ajnabiyatan ajnabi ka a ah minhu asaga uma bannaana walaa yajuusu lahu uma bannaana an yamasa inuu taabto shay-un shay shaygoo min badani ninka jirkiisa ka mid ah shay-an shay shaygoo min badaniha gabadha jirkeeda ka mid ah wadaliilu daliilka tusaa calaa daalika xukunkaas umuurun waa arrimo hal mid maahan almru اwal arrinka ugu horeeya ana nebiya nabiga sala اllahu calayh wasalam habata canhu waxaa ka sugnaaday annahu nebigu qaala inuu yidhi inii aniga laa usaafixu nisaaa dumarka ma gacan qaado alxadiia xadiidka dhammaystiro adugu wallaahu allena caza alla qaalib ah wajalla allaa weyn yaquulu wuxuu leeyahay laqad kaana lakum waxaa idinkugu sugnaaday fii rasuulilaahi rasuulka alleh uswatun dayasho xasanatun wanaagsan allana saasuuna leeyahy rasuulka ku dayda saasuuna leeyahay rasuulkuna dumarka islaameed ma gacan qaadi jirin fayalzamunaa waxaa waajib nagu yidhi shinqiidii allaa nusaafixan nisaa'a dumarka inaanaan salaamin oo gacanta aanaan gaan qaadin inaanaan gacan qaadin salaamta afkaa maaha wax la diidaya salaamta afkaa waa banaanta daan fitna laga cabsan allaa nusaafixa nisaa dumarka waa inaanaan gacan qaadin iqtidaaan ku dayasho darteed bihi nabigeenna aan ku dayayno sal allahu calayh wasalam walxadiidu xadiidka almadkuuru la sheegay qadamnaahu waa soo hormarinay yuu yidhi muwadaxan xaal la caddeeyey fii suurati alxaj aan ku soo hormarinay hadda suuratu marka uu hadalkan leeyahy waa suuratu laxzaab u mara tafsiirku Ah, suurat axsaab hadalkan ku yidhi marka suuratu waxaan ku soo hormarinay yuu yidhi suurat اlxaj markaan ka hadlaynay uu yidhi fi lkalaami markaan ka hadlaynay can inahyi in la layska reebay an lubsi mua can lubsi lmucasfar marada cusfuurka la mariyey waa rinji oo geeda yaman ka baxa oo gaduud ah oo udug leh rinjigaas dharka la mariyey ragga waa ka xaaraan cala nahyi markaan ka hadlaynay in laysku diiday can lubsil mucasfar cusfuurka marada la mariyey in la xirto muطlaqan xaalaan la kala qaadayn filixraami qofku markuu muxrim yahay iyo waqayrihi qayrkiis linahyi xaalu u sugnaaday nahyigaas raggaa loo diida dumarka oo u bannaanya wa fii suurati اlaxzaab fii aayati اlxijaab wa fii suurati اlaxzaabna waa nagu soo maray xadiidkaanu wa fii suurati اlaxzaab fii aayati اlxijaab haadihi oo tan ah aayat lxijaab haddaad maqasho aayat اlxijaab waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaabinta waay midda aayadda dambe maaha aayaddaasuu ku sheegayba wuxuu yidhi wa kownu nabiga inuu ahaa sala اllahu calayhi wasalam laa yusaafixu nisaa'a dumarka midaan gacan qaadin waqta albaycati marka uu beecada la gelaa daliilun wuxuuna tusaa daliilun waa midna tusaa dheh daliilkoo waadixun cad muxuuna tusaa calaa ana rajula ninka laa yusaafixu waaye laa yusaafixu lmar'a haweenayda inuusan gacan qaadayn saasuuna tusaa wa kownuhu nebiga ahanshadiisa sala allahu calayhi wasalam laa yusaafixu nisaaa dumar ka midaan gacan qaaday uu ahaaday waqtalbeyca waqtiga beecada uu la galaa daliilun waa daliil daliilkoo waadixun cad wuxuuna tusaa calaa ana rajula ninka laa yusaafixu lmar'ata haweenayda inuusan gacan qaadayn walaa yamasu taabama shay-un shay shaygoo min badani jirkiisa ka mid ah shay-an shay shaygoo min badaniha gabadha jirkeeda ka mid ah maxaa yeelay lianna akhafa anwaaci lamsi taabashada nuucyaalkeeda kan ugu fudud almusaafaxatu waa iskacanqaadidda faydantanaca hadduu reebtoonaaday nabigu oo diiday minhaa isgacanqaadidda sala اllahu calayh wasalam hadduu diiday weliba filwaqtina uu diiday alladii waqtiga yaqtadiiha keenaya oo beecadii waqtigii loo bahnaa hadduu diiday wa huwa waqtigaasuna waqtulmubaayaca waa waqtiga beecada dalle wuxuu tusay daalika diididdaas diididdaas nebigu diiday wuxuu tusay calaa annahaa istaabashadu laa tajuusu inaysan bannaanayn walaysa liaxadin qofna uma sugna mukhaalafatu nebi maxamed la khilaafidiisa sala allahu calay wasalam qof ay u bannaantahay ma jiro nabiga khilaafo liannahu nabigu huwa almusharicu waa midkii ummadda sharciga u jidaynayey liannahu nabigu huwa almusharicu waa midkii ummadda sharciga ugu jidaynayey een sharciga allaa jideeye nabiguna waa muballiq laakiin waa la yidhaahdaa shaaric waa lagu ilaaqaa nabiga waxaana loola jeedaa muballiq waa midki ilaahay ka gaarsiinayay liannahu nabigu huwa almusharicu liummatihi waa midkii ummadiisa u jidaynayey muxuu ugu jidaynaa axkaamta biaqwaalihi hadallada uu ku hadlo wa afcaalihi afcaasha uu sameeyo wa taqriirihi sugidda uu sugo wax la sameeyey almru haani arinka labaad huwa arinkaas maakii way qadamnaahu aan soo hormarinay oo min ana almar'ata haweenayda kullahaa dhammaanteed cawratun waa cawro haweenta jirkeedoo dhan waa cawro cawradaasoo yajibu ay waajib ku tahay calayhaa gabadha an taxtajiba inay xijaabato almru haani huwa arinka labaad maakii way qadamnaahu aan soo hormarinay oo min anna almarata haweenayda kullaha dhammaanteed cawratu inay tahay yejibu waajib waxaa ku ah calayhaa gabadha gabadha eli yejibu waajib waxaa ku ah calayhaa gabadha an taxtajiba inay xijaabato wa inamaa wax kale maahan amara rabbi waa amray biqadi اlbasari indhaha in la laabo indhaha in la laabo oon dumarku fiirin ragga ajnabiga ka ah ragguna aysan fiirin dumarka ajnabiga ka ah maxaa ilaahay uu amray khawfa alwuquuci dhicid cabsina lakaga cabsanaa fi lfitnati fitna lagu dhaco inaan fitna ku dhacno walaa shaka waxaan shaki ku jirin anna masal badani jirka oo taabta lilbadani jirka kale aqwa taabashadaasa ka xoog badan fii ihaarati alkhariisati dareenka la kicintiisa in dareen la kiciyo taabashadaa ku xoog badan wa aqwaa taabashadaana ku xoog badan daaciyan xaalu yahay mid dadka ugu yeera ila alfitnati fitno min anatrati fiiradu ka xoog badan tahay taabashadu bilcayni isha wax lagu fiiriyo wa kullu munsifin qof kasto caadil ah yaclamu waa ogyahay sixata daalika arrintaas inay sax tahay oo fiirada iyo taabashada ay taabashadu daranta almru aalis arinka saddexaad anna daalika taabashada oo ragga ajnabiga iyo dumarku istaabtaan dariicatun waa wado ila taladudi ku macaansi biljnabiyati gabar ajnabi kaa ah ninkii uu ku macaansado waa liqilati taqwallah cabsida alloo yaraatay fii haada zamaani waqtigan iyo wa dayaaci اlamaana la dayacay ilaahay ammaanadu lagu ammaanaystay iyo wacadami tawaruci iska ilaalin la'aan ribati shakiga aan la iska ilaalinayn wuxuu yidhi shiiku waqad ukhbirnaa waxaa naloo sheegay yidhi miraaran marar badan oo wadamada gobol ka dhacda waa meelaf aad u fasaaday tanu waqad ukhbirnaa waxaa naloo sheegay miraaran marar badan anna bacda alaswaaj ragga gobol mid ah oo min alcawaami caamada ah yuqabilu waa dhunkoonaa imra'ata yuqabilu waa dhunkoonaa ukhta imra'ati xaaskiisa walaashiisa gabadha dumaashadiisa uu afka ka dhunkoona waa meel fasahaaday bala ka dhacday meel balaaya ka dhacday way caada xun caada xunaa ka jirta meeshaas soo ma jeedid biwadci lfami afkiisuu saara cala lfami afkii markaa wuxuu leeyahay waa salaam hebel dumaashadiisuu salaame ay leeyihin waa dhunkooday dhihi maayaan nabigu wuxuu noo sheeg waaa ka mid a ah aqulsamaanka magacyada shay xaaraama ah magaciisa la bedela markaasaa la isticmaala qamradii oo kale magaca laga bedela aa laleeyahay biir bilaa dembi ama se asharaab aruuxi aa laleeyahay marka magaca la bedelaa dembiga kaa ridima dembi kaa ridima dhunkooshadii waxay ku magacaabayeen salaan ware addumaashada salaan markaasuu afka ka dhunkoona uu le waa salaan uu leey balaa dhacday biwadci lfami afka saaridiisao cala lfami afkeeda u saaraa wa yusamuuna daalika taqbiila dhunkooshadaas waxay ku magacaabayaan almuxarama oo la xaaraantinimeeyey bilijmaaci waxay ku magacaabayaan salaam fayaquuluuna waxay leeyihiin sallama calayha wuu salaamay ay leeyihin wuu salaamay ay leeyihin yacnuuna waxay ula jeedaan qublaha dhunkooshadeeda falxaqu xaqa aladii xaqa laa shaka fiihi aan shaki ku jirin atabaacudu waa in laga fogaado can jamiici alfitan fidnooyinka dhammaantood wariyabi shakiyaalka dhammaantood wa asbaabihaa iyo sababaha fidnada keena dhammaan waa in laga fogaado wa min akbarihaa meeshaas nusqooyinka kabla hamsadu ka maqanta tafsiirkay laakiin ku taalla hamsadu wa min akbarihaa fidnooyinka kuwa ugu weyn waxaa ka mid ah lamsu rajuli inuu taabto shay-an shay an shaygaasoo min badani اlajnabiya gabadha ajnabiyada jirkeeda ka mid ah oo dad musiiba ku dhexdaa jiro meelay ka wada shaqeeyaan isku xisbi ay ka tirsayn markaas way salaamayaan bal waaba ismucaanaqaysanaya marka gabad ajnabiyayna keliya markay iska hor yimaadaan i waran bilaaya miya uu leey wa min akbarihaa fitnada kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah lamsu rajulin inuu taabto shay-an shay shaygoo min badanin ajnabiya gabadha ajnabiga jirkeeda ka mid ah wadariicatu wadada wadada ilalxaraami xaaraan qofka gaarsiinaya yejibu waxaa waajiba sadwa wadadaas in la xiro waa waajib intaa waa dhammaaday warkii shinqiidi wa khitaaman ugu dambayn waxaan soo qatimaa ayuhalmu'minuuna ragga mu'miniinta ahow waalmu'minaatu gabdhaha mu'minaadka ahow udakirukum waxaan idin xasuusinaa biwasiyati ilaahay dardaarankiisa lakum uu idin dardaarmay fii qowli ilaahi qowlkiisa qul dhe nabiga suubanow lilmuminiina ragga muminiinta waxaad ku tiraa uduu laaba yaquduuda amarkeedii soo qadaro yaquduudan waa ficil majzuum ah waxaa lagu jasmiyey dalaba ka horeeya dalabkii soo qadar marka qul dhe nabiga suubanow lilmuminiina ragga muminiinta waxaad ku tiraa uduu absaarakum indhihiina laaba yaqudu markaas ha laabeene oo amarkii ha qaateene yaqudu ha laabeene min absaarihim indhahooda wayaxfaduu ha xifdiyeen indhahooda ha laabeen waxaan xalaal u ahayn ha ka laabeen ayay fiirin wayaxfaduu ha xifdiyeen furuujal farjiyaalkooda oo wixii aan xalaal u ahayn farjiyaalkooda ha ka xifdiyeen daalika kaase aska dahirnaan badan lahum ragga mu'miniinta u dahirnaan badan u qayr badan in allaha allah khabiirun waa mid xoog ogaal u ah bimaa yasnacuuna waxaad indhaha ku samaynaydaan waxaad farjiyaalka ku samaynaydaan asagaana idinka abaalmarina waa quldhe nebiga suubanow lilmu'minaati gabdhaha mu'minaadka waxaad ku tidhaahdaa uqdudna laaba amarkii soo qadaro waa qul waxaad ku tidhaa nabiga suubanow lilmu'minaati gabdhaha mu'minaadka waxaad ku tidhaa uqdudna laaba absaarakunna indhihiina laaba yaqdudna markaas ha laabeeneen min absaarihim indhahooda wayaxfadna ha ilaali indhahooda ha laabeen oo waxaan xalaal u ahayn ha ka laabeen yay ku fiirin wayaxfadna ha xifdiyeen furuujowna farjiyaalkooda waxaan xalaal u ahayn ha ka xifdiyeen walaa yubdina yaysan muujin ziinatowna quruxdooda gabdhaha muslimaadka quruxdooda yaysan muujin ilaa maa shay maahane dahara muuqday minhaa quruxda xaalow ka mid yahay xaal loola jeedaa culummada gobol waxay yidhahdeen waa wejiga iyo labada calacalo waa culummada yidhaahdeen indha shareerku waajib maaha culummada gobolna waxay yidhaahdeen ee maa dahara ilaahay yidhi ee ma dhihin maa adharna wax iyagu ay muujiyaan waa marka dabayshu gabadhiioo socoto waxaa dhahdaa marada inta kor dabayshu uga tuurto in lugteediioo kale muuqato maalan marka maa daharana ilaahay yidhi ee maa adharna ilaahay ma qayb ayagu marka hore iska soo muujinayaan guriga ay ka soo muujinayaan maahana yidhah ee waa shay asagu biduuni qasdin muuqday sida gabadhii in lugteedii oo kale dabayshu kor uga qaadoo kale ama mar hataa dabayl weyn imaan karta gabadha xijaabkeeday kor u qaadeen marka wax sidaasoo isla markiiba ay qarsanayaan mooye yaysan ayagu muujin horta walaa yubdina yaysan muujin ziinatowna quruxdooda ilaa maa shay maane dahara muuqday minhaa quruxda xaalu ka mid yahay walyadribna ha ku raariciyeen bikhumurihinna hagoogyaalkooda khimaarku marada madaxa la saaro hagoogtooda calaa juyuubihinna jeebyaalkooda jeeb waxaa la ydhaha meeshaas madaxu ka soo baxo qamiiska ama diraca ama jaakadda ama setoobka maradaas ma aragtay qamiiskaa madaxu meeshuu ka soo meeshaasa la ihahda jeeb marada marka madaxa laga soo raarciyo madaxii ha lagu qariyo surkii ha lagu aa ah. ee gabdhihii horo gaaladaa madaxa maraday saaraan gadaalay u ridi jireen markaasa intaas ilaa dhuuntu muuqan jirtay ah. ilaa dhuuntoodaa muuqan jirtay marka kor madaxa hagoogta laga raariciyo waa inayta inta madaxii soo marto ay ilaa dhuunti iyo kulli ay qarido marka weji hadde waaba qarsooyin walyadribna ha ku raariciyeen bikhumurihina hagoogyaalkooda calaa juyuubihina jeebyaalkooda walaa yubdiina yaysan muujin ziinatowna quruxdooda ilaa libucuulatihinna raggooda maahane cid kale yaysan quruxdooda u muujin raggooda ka xijaaba maayaan ow aabbaa'ihinna ama aabbayaalkood gabadha aabbaheed awowgeed ka xijaaba me ow amase aabbaa'i bucuulatihinna ragga qabaa aabbayaalkood gabadhu ninkeeda aabbi iska xijaabame ow abnaa'ihina amase dumarku wiilasha iyagu ay dhaleen gabadhu wiilka ay dhashay ka xijaabame ow abnaa'i bucuulatihinna dumarka ragga qaba wiilasha ay dhaleen dumar kale u dhaleen gabadhu ka xijaaba ninkeeda wiilal u dhalay oo dumar kale u dhaleen ka xijaaba maydo ow ikhwaanihinna ama wiilasha walaalahooda maahane gabadhu ka xijaabme wiilka walaalkeeda kan ku aabbi hooya kan ku aabbaa iyo kan ku hooya saddexdaba ka xijaabmayaan ow beni ikhwaanihinna ama dumarka wiilasha walaalahood ah, wiilashay dhaleen oy eedada u tahay ka xijaaba maayaan ow beni akhawaatihinna gabdhaha walaalahooda ah, wiilashay dhaleen oy habaryaraha u yihiin gabadhu wiilkay habaryarta u tahay ka xijaaban oo walaasheed dhashay ow nisaa'ihina ama dumarka muslimaadka dumarkooda macnaha gabdhaha gabdhaha muslimaadka ka xijaaba maayaan ah, laakiin culummadu gobol waxay idhaahdeen gabdha faasiqaada muslimba ha aadeen hadday faasiqaad yihiin oo wax fasahaadsan yihiin inay iska xijaabataa uga fiican oo hadhow ragga islaameed u tilmaami doona calaa kulli xaal waajib kuma ahan gabadho gabadh muslimada inay ka xijaabato laakiin gabdhaha gaalada waa inay ow maakii maahane malakad ay milkaday aymaanuhuna midigyaalkooda ragga addoommada gabadha hadday nin addoon leedahay addoonka ka xijaabame waa xoola iyadu ay leedahay lakiin xalaal uma ahan xalaal uma ahan oo uma galmoo karo uma galmoo karo awi taabiciina ama kuwa soo raaca dadka maahane kuwaasoo hayri ulilirbati kuwa xaajo u saaxiiba kayrkooda waa kuwa sawirada dareen baa aan lahayn xoolo camal ah dareen aan lahayn badaru iska soo doona dad iyo ma kala yaqaano qofka jirkiisa ma kala yaqaano kaasoo kale xaba ka ijaabame ah, mana badno dadka sidaas waa dad ibir eh ah dadkaas oon wax dareen ah iyo wax caqliya aan ah lagu argo xoolahoo kala ah, qof noocaasoo kalaa hadduu jiro ka xijaaba maydo ka xijaaba maydo ilaa wuxuu yidhi kuwaasoo hayri ulilirbati fiiri kuwa xaaje u saaxiiba qayrkood ah min arijaali ragga xaalay ka mid yihiin aw iifli caruurtii maane aifli caruurtii aladiina kuwaasoo lam yadharuu aan daalacan calaa cawraati misay dumarka cawradooda caruurta wiilasha yaryar oo ajnabiga ka ah laakiin aan gaarin cawra dumar inay fahmaan ha wiil yaroo lix jira ama shan jira ka xijaabame wax uu fahmaayo male laakiin wiil oo maanta jooga oo xoogaa fahmay oo internetkaba inuu fiiriya ay dhacdo kaas waxa weeyaan aad waa inay uga xijaabato ah, caruurtu caruurtii hore maahan hadday waxyar madaxa soo qaadaan fasaadkiia banaanka iska yaal ah, fasaadku waa weyn ya hadeer marka kuwaas waa iska ilaal kuwa mobaylada waaweyn darbiyada la faliyo kuwaas waa katar wey kuwaas mobayl la weynyo waa iska ilaaleen ah, dembigu mobaylka maahane waa waxa la fiiraayo mobaylka weyn daatadiisu dembi maaha ee waxa fasaadka waa waxa la fiirinaayo aan ka hadlayna birtaanu iyadu fasaad maaha qofaa tafsiir ku dhegaysa midaa kitaab kusoo degsana midna zinadu ka bartaa midna dhaqan xumo kalu ka bartaa midba below meelu kala socdaa laakiin maanta fasaadka aad u badan wey qayrka inta kala socotaa ma badna markaa caruurtaas yaryar kuma jiraan aladiina kuwaa fiiri lam yadharuu aan daalacan oo aan fahmayn calaa cawraati nisa walaa yadribna dumarku yay ku dhufan biarjulihina lugahooda liyuclama si loo ogaado maa yukfiina waxa ay qarinayaan oo min ziinatina quruxdooda markay socdaan dumarka waxay ku xidhan jireen carabtu lugahay daabka ku xidhan jireen khalqaala la yidhaah hadday dhulka ku dhufato labadii jijimooda isku dhece qalowqalow markaasay leeyihiin raggii waxa weye waar midaan dahabay lugaha ku wadataa marka si aan loo dareemin bal fiiriye marka dahab aan loo jeedin dhawaaqiisa ilaahay xarimay ka waran lugahaba hadday iska banaysato ah, sow fasaad weyn ma ah, ibnulxays wuxuu le aayaddan nas ay ku tahay gabadhu inay cagteeda qarido maxaa yeele fiiri hadday muuqato mogta baahateen gabadhu inay dhulka ku dhufato cagtu waa la qariyey haddana iyadoo la qariya ilaahay diida dhulka lagu dhufto ka war dii ayadiiba lugtiiba iska muuqata ka waran gabadhaas ma xijaabna ilaahay inay ka baqdo waa watuubuu u laabta ilallaahi ilaahay rag iyo dumarow watuubuu laabto toobadkeena ilallaahi ilaahay u laabta jamiican dhammaan xaalaad tihiin ayuha almu'minuuna mu'miniino lacallakum xaqiiqa waxa haddaad toobad keentaan tuflixuuna inaad liibaanaydaan walxamdu mahad dhammaantiid lilaahi alla u sugnaado kitaabkiyaa noo dhammaaday lawadaa mahad iskale allahaasoo rabbialcaalamiin caalamkao dhan asagu barbaariyey nicamkiisa nagu barbaariyey kitaabkii noo dhammaystiray wasala allaahu allah ammaano calaa nebiyina nabigeenna korkiisa muxamadin ah waaali ehelkiisa allah ammaano wa saxbii saxaabadiisa allah ammaano wasalama allah nabadgeli alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin kitaabkaa noo dhammaaday ilaahay weynaa subxaana wa tacaala jannaatulfirdows alaclaha ku abaalmarya sheekii diyaariyey saalix ibnu fawsaan alfawsaan annagana ilaahay cilmi naafica oo raalli ahaanshadiisa lagu gaaro ilaahay ha nooga dhigo intii dhegaysatay intii akhriday int dhammaan ilaahay insha allaahu diinku waa camal marka lagu dhaqmaa barako laga helaa marka insha allaahu hala dhaqangeliyo kitaabkaas wixii ilaahay weynaa subxaana wa tacaala naga fahamsiiyey wixii aan ku gafayna ilaahay ha ii dhaafo waxaa la rabaa qofkii wixii laga fahmay dadka in lasii gaarsiiya maanta sharta badan aadaa laysku gaarsiiyaa sharta dugsida qur-aanka lagu akriyo masaajidda lagu akriyo meel walba kitaabka lagu faafiyo waxa weeyaan fasaadka ambiyada iyo dadka ambiyada rumeeyaa waxay uga hortegi jireen diinka wajaahidhum bihi jihaadan kabiira waa aayad qur-aan suuratu suuraddaas waa suura makiya makaa la joogay markaasa ilaahay wuxuu nabigiisa ku yidhi nabiga subanow waxaad gaalada kula jihaaddaa qur-aanka jihaad weyn kula jihaad macnaha qur-aankaas in la nashriyo la caddeeyo dadka loo cadeeyo xaqa baadilka looga digo fasaadka laga digo dadka guntiga lagu dhego si ay naarta uga badbaadaan oo jannada loo jiido oo xaqa si nusxi iyo nasteexa ku dheehantahay loogu sheego sidaasaa waajib ah qof kasta oo nebi moxamed raacayaana laga rabaa qul haadihi sabiilii adcuu ila llaahi calaa basiiratin ana waman itabacani qof kasta oo nebi moxamed raacay waxaa laga rabaa inuu dadka diinta ugu yeedho qofkii aan dadka ugu yeedhin wixii nebi moxamed ugu yeedhi jiray raacidii nebi maxamed waa ka kala dhimanta ama waaba ka wada maqanta labadu mid qof kasta oo nebi maxamed raacay waajib waxaa kuwaa dadka inaad wanaagga u sheegto xumaantana ka celido maantana waa daran dariiq kastood marto munkaraad ku arke dariiq kasta ma dhici karto hal dariiq intaad marto inaadan munkar ku arag maanta marka qof walba ha ogaado ilaahay hortiisa waa lagu weydiinaa waxa weeyaan dumarka qaawan waxa fildarada ragga iyo dumarka ajnabi kaleo issalaama waxa weeyaan wiilasha qaawan dabagaabyada wata dandarada zinada muusiqa qurunka balaayada la daawana waxaasoo dhan qof walba inta tabartiisa aa ah ilaahay ku waajibina waxaa la rabaa si nasteexa iyo cilmi iyo naxariis iyo dhimrin ku dheehan in dadka loogu sheego la gacan qabto saasaa mu'miniinta lagu yaqaan waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum wliyaau bacdi ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar ragga mu'miniinta gabdhaha mu'minaadka gabalkood gabalkale waa jecel yihiin waa isku gargaaraan gargaarxaa ugu horeeya wanaagga isfaraan xumaantana waa iska reebaan haddaad mu'miniinta ka mid tahay wanaagga dadka u sheeg xumaantana ka reeb qofka hadduusan wanaagga dadka sheegin wanaagga hadduusan dadka u sheegin xumaanta ka celin muminiinta aayaddan lagu sheegay kamid mid maaha ka mid maaha maanta masaajidda munkarku u dhex yaalla iska daa wadooyinkeed waxaad arkaydaa salaada subax caruur waalidku soo kiciyey oo masjidka laabkiisa jiifa salaad la-aan ah aan tukanayn masaajidka waxaa dhacda laba boqol qofaa ku tukayda hal qof inta saas masaajidka usoo maro luqyadiisa maandha wiilkaygii soo kac tuko dhihma mid walbaaba inta iska tukadu iska dhaqaaqa ilaahay hortiisa marka saas ma lagu badbaadaa maya ilaahay inaan ka cabsano weeye wanaagga dadka loo sheego xumaantana laga celiyo wixii la awoodo oo la garanayo wallahu subxaana wa tacala aclam sala allah calaa nabiyina